alxamdu lilaahi alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin ثuma الsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllaahi wعlى aalihi وأصxaabihi أجmaciin ama bacd aلsalaamu عalaykum waraxmat اllaahi wbarakaatuh dhammaan walaalaha sharafta leh ee ka soo qayb galay mu'tamarkan islaamiga ee tobnaad ee waddamada skandinabiyanka mar kale ayaan waxaan idinku soo dhowaynaynaa hadduu eebeedmo muxaadaradii labaad ee mu'tamarka maanta waxaa muxaadarada noo soo jeedin doona hadduu eebbe yidhaahdo sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun waxaana cinwaanka muxaadarada uu ku dul wareegi doonaa uu yahay sidii ay salafku u macaansan jireen cibaadada allah subxaanahu wa tacaala markaasi sheekh mustafa ayaan leeyahay falyatafadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 inaga garadsiiye subxaana wa tacaala ka odhan doonnaa mowduuca walaaladu tilmaameen ee ku saabsan dhadhanku u lahayd cibaadada alle subxaana wa tacaala la caabudayo dadkii hore iyo muslimiintii ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa ummadda nebi moxamed inay ahayd kuntum khayra umma ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhowna can ilmunkar wa tu'minuuna billaah alle subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa ummaddani inay ahayd ummaddii u khayr badnayd ee ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu soo saaray khitaabka kani wuxuu ku dhacayay nebiga muxamed calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo ahaa qimadii ama halkii ugu sarraysay dad dabaqa ama fuliya waxyigii xagga alle ka yimi subxaana wa tacaala waxay ahaayeen dadkii tusmada dhabta a ah ka bixiyey warka alle subxaana wa tacaala daduu ilaahay raalli ka noqday qaabkay u dhaqmeen iyo siday u noolaadeen markhaatigaana ilaahay qur-aanka ugu furay inuu raalli ka yahay sidan ay u dhaqmeen ama ay u noolaadeen waa kooxduu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya khayrukum qarni ummadda muslimiinta waxa ugu khayr badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qarnigaygii ama dadkii isaga la noolaa waxaynu isku dayaynaa markaasi inaynu wax ka tilmaamno qayb ka mida ah noloshii ay dadkaasi lahaayeen rasuulu llaahi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo saxaabadiisii kiraamka ahaa ee sharaftida mudnaa qaybta aynu rabno inaynu ka tilmaamnaa waxay tahay cibaadada alle la caabudo subxaanaه wa tacaala iyo sida ay ugu dhadhamaysay ama macaanka ay u lahayd oo aan dareemayno inay tahay waxyaabaa u baahan in dib loo soo nooleeyo cibaadaadkii ma tegin qayb ka midoo badan dadku uu sameeya salaadda sidii baa loo tukadaa soonkii waa la soomaa xajkii waa la sameeyaa sakadii waa la bixiyaa wardigii uu nebigu ka tegay calayhi salaatu wasalaam waa la akhriyaa laakiin waxaan leenahay waxa ka gedisan siday dadkaasi u dhadhamin jireen ama cibaadadaasi macaankay u lahayd waxaa laga yaabaa dad badan oo muslimiini caqiid ahaan inay ku qanacsan yihin waxaana cibaadadii ilaahay uu faray inay tahy una lana imanayaan cibaadaadkaasi bimujarad inay fuliyaan ilaahay awaamirtiisa subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa inay markaa dad muslimiinoo badan ay ku tahay takaaliif ama culays uu u baahan yahay qofkani inuu iska reebo ilaahay baa i faray salaaddii inaan tukado salaadii waa inaanu tukadaa ilaahay baa i faray inaan soomo waa inaan soomaa waxaa laga yaabaa dad badanoo innaga inaga mida ah markaa inay culaysba ku tahay badhkeen waxaa laga yaabaa inay u tahay taraaniim weedho laga namnamnamnamnamsiiyouno qofku intuu cabbaar meel istaago markuu salaad tukanayo waxoogaa uu akhriyo mararka qaarkoodna uu kalaba garan waayo wuxuu akhrinayay talow faatixadii muu akhriyey mrabbinaas buu ka bilaabay muu rukuucay imisu ragcadood buu marayaa oo weliba aan dee mariya laba ahayn insaanka mar kasta waa iskaga dhacdaa insaan aan nisyaan ku dhicini ma jiro ma lihin yacni kuguma dhici karto laakiin lagaba yaabo dandana tekina iskaba noqotaba dhaqankii qofkii caadiga ahabayna iska soo baxdo waxaynu rabnaa inaynu tilmaamno markaasi siday u arki jireen saxaabadu cibaadadatan iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo dhadhanka gaara ee u samaynaysay walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay halaaثun man kuna fiih wajada xalaawata اliimaan saddex qofka ku sugan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslimba ku yaallay wuxuu helay macaankii uu lahaa iimaanku xadiidka waxaan uga jeedaa lafdiga ah xalaawat اliimaan nebigu wuxuu u sheegay calayhi الsalaatu wasalaam inay macaan leeyahay macaan macaanka jasadiga ahi jidhka marka la eego carabkaa macaanka dhadhamiya laakiin carabka dhadhamintu macaanka dhadhamiya waxa ay ku xidhan tahay siduu u fayo qabo hadduu carabkaagu si wanaagsan u fayo qabo dareemayaashaaduna si wanaagsan u soo jeedaan maskaxdaaduna resbondka jawaabta si wanaagsan u bixinayso dhadhankaagu wuu fiican yihi haddii laakiin khalal uu kugu jiro isagoo carabkii kugu yaal oo maskaxdii kugu taal oo dareemayaashii kugu yaaliin haddii khalal kale jidhka uu kaaga jiro waxaa la arkaa inaanu macaankaasi macaankiisii rasmiga ahaa dhadhamin sababta keenta inaanu u dhamadhaminna ma aha carabkaan carabkii ahayn ma aha carabka wixii wax dhadhamin jiraan ku olin ma aha maskaxdii ka jawaabi jirtaan ku olin laakiin waa khalal dheeraadaa jira maalan qofku markuu xanuunsado afkunbaaba ku qarhaadhaanaya wixii macaanaayoo dhan markaad dhadhamiso macaan dhadhami maayaan jidhkiina wax badan iskama bedelin lakiin waxa isbedelay waa maxay waa shay zaa'ido kugu soo kordhay cibaadadu waa sidoo kale baynu leenahay macaan bay leedahay uu dhadhamiyo qofku laakiin macaanka kan waxaa inta badan dhadhamisa ruuxda qofka insaanku waa laba qaybood waa qolof jidh ah iyo ruux ku jirta ruuxda si ilaahay wuxuu ku tilmaamaya qul iruuxu min amri rabbi yacni ruuxdu inay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala arrinkiisa oo aan cidii waxba ka garanayn laakiin waxyiga waa alla soo dejiyey subxaana wa tacaala waa khadaa'i ruux ruuxda tan wixii dhadhanka iyo macaanka u yeelayey waa waxyiga kan way kobocdaa oo way barwaaqowdaa waanay liidan kartaa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan markaasi wuxuu leeyahay saddex qofka ku jira wuxuu helay iimaanka macaankiisii iyo dhadhankiisii saddexda tani waa maxay an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma ilaah rasuulkiisa in wax kasta lagaga jacayl badan yihi inuu dadka u jecel yahay ilaahay dartii uun qofka muslimkee kale walaalkiiya inuu u jecel yahay bimujarad inuu qofkan xidhiidh la leeyahay alle subxaanah wa tacaala iyo inuu qofku u necab yahay gaalnimo inuu dib ugu noqdo sida uu u necab yahay naarta inuu ugu dhaco waxaan leenahay markaas cibaadada macaankeedu dadku way ku kala gedisan yihin waxaanay ugu kala gedisan yihin aqoontay ilaahay u leeyiin iyo cabsiday ka cabsanayaan inta ay ku kala gedisan yihin alan cibaadada waxyaabaha keena waxaa ka mid ah kow ilaahay subxaana wa tacaala keligii isagaa cibaadada xaq muta waa xaqullaahi cala alcibaad laba kamaaluhu fii asmaa'ihi wa sifaatih wa afcaalih ilaahay subxaana wa tacaala kamaal dhammaantii buu leeyahay insaankuna sidiisaba wuxuu maftuur ku yahay waxa insaanka ku abuuran dhammaystiranka inuu jecel yahay xataa waxa kale daaye insaanka caadiga ah ee shay aad uga caanbaxe ee waxaa bini aadamka leh faa'iq kaga noqda dadku ay ku jecel yihin bimujarad inuu waxaasi qofkaasi uu ku yahay qof aad ugu fiican waxyaabaha alle subxaanaه wa tacaala lagu jeceliyay markaasi waxaa ka mid ah kamaalihi haani lamr waxyaabaha keena waxaa ka mid ah inuu ixsaan badan yihi waxaana yidhahaan labadan shay waa labada shay ee keena qofku cibaadadiisu inay dhadhan samayso markuu ilaahay subxaana wa tacaala macrifo fiican u yeesho iyo marka uu garto wuxuu ilaahay nimco siiyey qofkan bini waxaad nimco haysato marka aad fahamto markaas bay noqonaysaa cibaadada inaad u dareento shukri inay tahay iyo inaad dhadhamiso ay dhadhankuu yeelato nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayay markaa markuu arkay duul cibaadaadkii uu samayn jiray ee la yaraato oo isku daya inay ka tiro badiyaan maa baalu aqwaaman yatanazahuuna can shay asnacu fawallaahi inii la aclamuhum biاllaah wa ashaduhum lahu khashya waa maxay duulkani buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam waxaan anigu samaynayey ka tarafucaya iska daynaya ilaahay baan ku dhaartay aniga ugu aqoon badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alle uguna alla ka cabsi badan yacnii ilaahay aqoontiisu iyo cabsidiisu way isku xidhan tahay waxaynu rabnaa markaa inaynu wax ka yaro ogaano dhadhankaas ay cibaadadaasi u lahayd saxaabadu siduu u ekaa culamaa'i taariikh markay ka warramayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii jiilkaasi markay ka warramayaan waxay tilmaamaan waxay ahaayeen baa la yidhaahaa fursaanun binnahaar ruhbaanun bileyl waxaa lagu tilmaamaa waxay ahaayeen rag maalintii nolosha farisiin ah ka qayb qaata nolosha dhammaanteed jiljileec yar aan lahayn macaarik alxayaa ama mid xoogsi ha noqoto ama jihaad ha noqoto ama waxay doonto ha noqotee macaarik alxayaa dad qayb gala bay ahaayeen habeenkiina waxaa lagu tilmaamay inay ahaayeen ruhbaanun billeyl raahibiin dad ilaahay u go'a subxaana wa tacaala habeennimadkii in badan bay laga waramaa markaa taariikhdoodii iyo futuuxaadkoodii iyo islaamku wuxuu soo kordhiyey laakiin maanta waxaan isku dayayna inay saacaddeenanu noqoto saacad gaar ah oo ah saacadda ilaahay ku xidhnaayeen iyo siday u ekaayeen inaynu wax ka ogaano caaisha ridwaan ullaahi calayha ayaa xadiidkii muslim ku yaallay waxaa nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nebigu markuu guriga joogo muxuu sameeyaa baa lagu yidhi maa kaana nebiyu sala allahu alayh waali wasalam yasnac fii beyti guriga muxuu qabtaa waxay tidhi kaana yakuunu fii mihnati ahli reerkuu la shaqeeyaabay tidhi markuu guriga joogo dadkuu ka midiyo reerkiisa ayuu la shaqeeyaa laakiin bay tidhi faidaa xadarat الsalaa yatawada wayakhruju liلsalaa salaaddu hadday wakhtigeeda gaadho wuu baxaa waa weysaystaa dabeetana salaadduu baxaa waxaan rabnaa inaynu wax ka ogaanno saacadda tan uu salaadda u baxo iyo siduu u ekaan jiray waxaan rabnaa inaan wax ka ogaanno saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam jeclaaday ee la noolaaday ee ku ta'auray ee uu raadeeyey ee noloshiisa la qaybsaday ee qur-aankoo daraya ilaahay kala kulmay subxaana wa tacaala sidii ay u dhadhamiyeen iyaguna cibaadada tan amase ay u arkeen waxaa kaaga filan nebiga calayhi salaatu wasalaam siday ugu ta'aurayeen saxaabada tani in waaxid minhum xandala saxaabigii la odhan jiray inuu yidhaahdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo uu imanaya inuu leeyahay waa xadiidka wada garanaysaane naafaqa xandala xandala soo baxay isagoo le xandala wuu munaafaqoobay abibakar baa la kulmo wuxuu yidhi waa maxay waxaad ku hadlaysaa maxaa dhacay wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markaanu la joognana si baanu nahay kaanna jannadii iyo naartii iyo wixii o dhami ra'yulcayn uu yahay marka aanu xaafadaha tagnay ee dumarkii iyo caruurtii iyo xoole iyo wixii dhex gallana waxbaa iska kaaya bedela waxaan rabaa inaynu ka waranno saacadday nebiga la joogaan siday ahaayeen haddaba in badan baynu saacadda iyo jahaatamayaan ama xoolo dhaqayaan ama kan ka warannay saxaabiga kan isagii abibakar intaysa soo raaceen bay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam dabeetana warkii bay u sheegeen dabeetana maxaa dhacay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay marka ay la joogaanna inay nooc yihiin marka ay ka noqdaanna inay si kala noqdaan wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadih an low taduumuuna calaa maa takuunuuna cindii wa fi dikr lasaafaxatkum اlmalaa'ikatu calaa furushikum wa fii turuqikum walakin ya xandala saaca wa saaca wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee haddaa ku sugnaan lahaydeen sida aniga markaa ila joogtaan aad tihiin sidaasuuna haddaa ku sugnaan lahaydeen oo noloshiinoo dhammi noocaa ay noqon lahayd malaa'igtaa waddooyinka idinku salaami lahayd buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyo furshaantiinna korkooda laakiin xandalow saacad iyo saacad baa loo baahan yahy saacad iyo saacadda tan dadka badh siday u fahmaan maaha yacni saaca fi اlxaraam wa saaca fi xalaal maaha waa saaca fi اlmubaaxaat ama mashaaqil اddunya iyo saacad qofku adduunka uu ka baxo dhammaanteedba uu ilaabo oo uu ilaahay u baxo subxaana wa tacaala iyo aakhiro saacad adduunku dhammaantii uu maskaxdiisa ka baxo waxaynu isweydiinaynaa markaasi saacaddatan waa saacad noloshooda ka mida siday u ekaayeen innagase ma leenahay saacaddaasi nolosheennoo dhammi ma asaaca alukhraabaa mise saacaddanna waa ka mid qofka muslimkaa waxaa laga rabay labadan saacadood ba inay noloshiisa ka mid ahaadaan saacad uu adduunka iyo shawaaqishiisoo dhan ilaabo saacad cibaadada iyo dhadhankeedu uu muuqdo saacadu rabbulcaalamiin la hadlo la munaajoodo saacad uu ilaahay la hadlo subxaana wa tacaala saacad uu raxmaan uraxiim baryo saacad uu ilaabo adduunka iyo liidashadeeda iyo intay leekayd saacad ay u muuqato jannada iyo qusuurteeda iyo nimcaday lahayd saacaduu ka fakaro xadiidku nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan ka yaabay buu nebigu yidhi janno kan doonaya ee hurda iyo naar ku ka cararaya oo hurda yacnii labadaa midna ma seexda buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam nin janno doonayaana waxa ku jiruu og yahay oo kama seexdo nin naar ka cararayaana waxay leedahay buu ogyaho ma seexda buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii labadani hadday qofka maskaxdiisa degaan wuxuu nebigu tilmaamayaa hurdaduba inay yaraanayso aanay suurtagal ahayn waxaynu rabnaa markaasi saacaadkani nolosheennama ka mid yihin mise waxaynu u baahnay inaynu iminka nolosha dib u tajdiidinoo cusboonaysiino saacadaha kan ku darro saacaadkan siduu u ekaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu mardawey iyo ibnu abi xaatim iyo ibnu xibbaanba saxiixiisa uu ku warinayo calaamat اlalbanina silsilati صaxiixa uu ku soo saaray waxa uu leeyahay caطaa ibn abirabax ayaan rajaynaya inuu yey aniga buu yidhi iyo ibnu cumar cabdillaahi ibnu cumar iyo cubayd ibnu cumayr ayaa isa soo raacnay buu yidhi waxaan idhi buu yidhi aan caaisho soo booqanay caaisha ridwaan ullaahi calayha ayaannu nimay nimi buu yidhi markaannu u soo gallay iyadoo xijaabu noo dhexeeya annaga iyada ayaa waxay caaisha hadalka bilowda waxay tidhi yaa cubayd maa yamnacuka min ziyaaratina cubaydow maxaa kuu diiday inaadna soo booqbooqato yacnii muslimku inuu issoo booqdaabuu isku leeyahy marka maxaad noogu iman weydeen inay noo soo booqan weydeen ayay caaisha ku tidhi ridwaan ullaahi calayha cubayd baa u jawaabo wuxuu ku yidhi waxaan kuu soo booqbooqan weynay qowlu shaacir zurqibban tasdud xubba gabayaa carbeed gabaygiibuu soo qaato wuxuu yidhi nin carbeed baa gabaygiisii wuxuu ku yidhi marmar booqashada samee kalgacalkaa badanaya yacni qofka haddaad mar kasta dul taagnaato kaanama kalgacalkiinu uu liidanayo qowlkaa shaacirkaan xasuustay buu leeyay zurqibban tasdad xubban cabdilaahi ibnu cumar ayaa isna meesha marayo dadka soconaya ka mid ah ibnu cumar baa wuxuu idhi darna akhbiriina biacjabi maa ra'ayta min rasuuli illahi sala allahu alيh ali wasalam kaftankiina naga daaya oo caaisha waxaad nooga warrantaa buu ihi wixii kuugu cajabta badnaa eed nebi moxamed ka aragto salawaatu ullahi wasalaamu calayh caaisha markii nebiga la weydiiyey calayh salaatu wasalaam way oyde fabakat wa qaalat kullu amruhu kaana cajaba caaisha intay oyday bay waxay tidhi nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh arrinkiisoo dham isaga buu ahaa kadib ayaa waxay tidhi buu yimi ataanii fii leylati xataa masa jildu jildi habeenkuu hoyaatinka gurigayga lahaa buu yimi bay tidhi ilaa iyo jidhkaygu uu jidhkiisa taabtay markaasuu wuxuu igu yidhi bay tidhi caaisha nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ila hadlaybu wuxuu igu yidhi bay tidhi darinii atacabad lirabbi caaisha caawamaad iska kay dhaafi aan ilaahay u cibaadaysta buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa habeenkeedii gurigeedii buu joogaa jidhkoodaa istaabtay waxaanuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam caaishae caawamaad iska kay dhaafi aan ilaahay u cibaadaystee caaisha waxay tidhi wallaahi inii la uxibu qurbak wa inii uxibu an tacbuda rabbak wa fii riwaaya wa uxibu hawaak caaisha waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow dhowaanshiyahaaga waan jecelaya ilaahay baan ku dhaartay waxaan kaloo jecelahayna inaad ilaahay caabudo oo cibaadadaad doonayso inaan kuu yeelana iyana waan jecelahay bay ku tidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu kacay dabeetana qarbad biyo oo guriga sudhan ayuu hoosta ka furay wuu weysaysta biyo badanna kumuu weysaysan bay tidhi dabeetana salaad buu isu taagay markuu nebigu salawaatu llaahi wasalaamu calayh salaadda isu taagay ayuu oohin bilaabay bay leedahay waa nebiyullaahi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuu ooyey bay tidhi ilaa iyo ilmadii ay gadhkiisa qoyso ka dareertay riwaayaadka qaarkood waxay leedahay xataa balaqat xiqaway oohintii nebiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisa ka soo dareertay guntigiisay gaadhay ayay riwaayaadka qaarkood leeyihin si nebigu u taagna calayhi salaatu wasalaam oo u ooyeyey dabeetana wuu sujuuday bay tihi xataa balla alard ilaa iyo uu dhulka qooyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oohin daraaddeed salaaddii siduu u ooyayey buu dhammeeyey dhinacuu u yaro jiifsaday bay leedahay ilaa iyo riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan uu barkintii qooyey intaa nebigu waa ooyayey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh caaisha waxay leedahay markaa waxaan ku yidhi ilaahay yow maa yubkiik waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar ilaahay rasuulkiisiiyow maxaa kaa oohinaya iyadoo ilaahay dembigaagii hore iyo dembigaagii dambaba dhaafay yacnii waxaynu hore u naqaanay inay caaisha axaadiid kale ku tilmaamayso saxiixa inuu nebigu siduu salaad ugu taagnaa gomaduhu barari jireen oo ay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow haddii ilaahay dembigaagii hore iyo kii dambaba dhaafay maad nasati ou nebigu ku leeya afalaa akuuna cabdan shakuura addoon mahadnaqa miyaana noqonay wakhtiga kan markaa gomad bararkama hadlayso waxay ka hadlaysaa waxaanu oohin nebiga ka timi salawaatu ullahi wasalaamu calayh dabeetana waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow maxaa sidan kaaga oohinaya iyadoo ilaahay dembigaagii hore iyo kii dambaba dhaafay wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ninka su-aasha weydiinaya waa bilaal oo salaadii subax rabay inuu u sheego nebiga calayhi salaatu wasalaam baa u soo galay oo caynkan ku leh caaishana riwaayadday warinaysaa markaa bilaal buu markaa nebigu wuxuu ku yidhi wayxak ya bilaal wamaa yamnacnii an abki bilaalow hooge maxaa ii diidaya inaan ooyo waqad anzala allahu calaya fi hadihi اlleyla ina fii khalqi الsamaawaati wاlard waاkhtilaafi اlleyli wاnnahaar laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqacuuda wclى junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlard rabbanaa maa khalaqta haada baila subxaanaka faqinaa cadaab annaar aayaadkaas buu akhriyay nebigu calayh salaatu wasalaam iyadoo xalay qur-aankani uu iigu soo degay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu haddana nebigu wuxuu uhi weylun liman qara'ahaa walam yatafakkar fiiha hoog wuxuu u sugnaaday buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ninka akhriya ee aan ka fakerin waxa isweydiinta le waxaynu odhan karnaa maxaa nebiga habeenkan u muuqday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maxaa sababay inay oohintiisu gadhkiisa ka dareerto maxaa sababay in guntigu qoyo maxaa sababay in dhulku qoyo maxaa sababay in barkintiisu oohin la qoydo bukaagu ama oohintu ma wax qurux badanba maxaa sababay saxaabadii in la yidhaahdo midkoodba aayad qur-aana habeen siduu ugu celcelinaya waagu beriyaa isagoo ooyaya maxaa sababay inay isxejin kari waayaan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo ilaahay u ballan qaaday walasawfa yucطiika rabbuka fatardaa in ilaahay subxaanah wa tacaala uu siin doono wuxuu u baahan yahay aakhiro oo dhan uu raalli noqon doono iyadoo ilaahay leeya innaa acطaynaaka alkowhar alkowhar ayaanu ku siinay isagoo alla leeyay subxaana wa tacaala iyadoo aynu wada garayna xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa markuu ka warwarayay akhriyey sheegayay inuu nebigu xasuustay aayaadkii qur-aan ee uu nebiyullaahi ibraahim iyo nebi ciise ay akhriyeen in tucadibhum fa innahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim faman tabicanii fainnahu minii waman acsaanii fainaka gafuuru raxiim wuxuu nebigu xasuustay ambiyo qoomamkoodii ilaahay u baryaysa subxaana wa tacaala ambiyo qoomamkoodii ilaahay u baryaysa oo leh ilaahw ciddii raacdana waa iga mid kuwa ay caasiyana fa innaka ghafuurun raxiim ama lain tucadibhum fa innahum cibaaduk markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ilaahay u baryey allahuma ummati allahuma ummati allahuma ummatii buu ku celceliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku siduu tilmaamayo ilaahay baa jibriilu soo diray oo wuxuu yidhi alle subxaana wa tacaala isagoo og wuxuu nebi maxamed la warwarayo ayuu jibriil la yidhi soo weydii nebi maxamed maxaad rabtaa dheh jibriil baa weydiiyo maxaa kaa oohinaya buu ku yidhi wuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam jibriil warkiibuu alle u geeyey ilaahay wuxuu ku yidhi jibriil waxaad ku tidhaahdaa muxamed innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uk ummaddaada waa kaa raalli gelinaynaa oo kugu xumayn mayno walasowfa yucطiika rabuka fatardaa baa la leeyay subxaana wa tacaala idan isagoo nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam aakhiro inuu badbaadaya ilaahay u sheegay isagoo ummaddiisii dadka raacsan ilaahay subxaana wa tacaala inaan lagu in loo sheegay haddana waa ooyayey waxaan leenahay qofka mu'minka ahi wuxuu ooyaa markuu xasuusto cadamata rabbi iyo cidduu hor yihi wuxuu xasuustaa marka uu xasuusto ilaahay wuxuu nimco siiyey iyo qusuurkiisa gaabnidiisa wamaa bikum min nicmatin fa min allah ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wax allaaliya waxaa nimco haysataan ilaahay bay ka timi subxaana wa tacaala washkuruu nicmat allahi in kuntum iyaahu tacbuduun markuu qofka mu'minka ee xasuusta waxa ilaahay nimco uu galay nimcadu qofku haddii aanu ilaahay si fiican ugu xidhnayn ma xasuusto insaankuna waxaa caadadiisa ka mid ah nimcada markuu waayaa buu gartaa soomaalida waxay ku mahmahdaa maxay ciidan yar iyo calaf yar bay idhaahdeen marka la waayaabaa la tabaa insaanku inta badan markuu ku jiro nimcada inuu nimcaysan yahay ma garto waayo min abci linsaan waxaa ka mid ah intuu hayaa uma muuqata inta ka maqanba qofka bini aadamka u muuqata waa amac insaanku inta markaa agtiisa taalla way la yarta waxa warwarkiisa iyo hamigiisa ku jira waa inta maqan iyo siduu xasilin lahaa laakiin intan taalla maalintuu waayaa buu gartaa inuu shalay toshow sidii lagu jiray wanaag bay ahayd buu yidhahdaa shalay sidii aad ahayd wanaag bay ahayd insaankuna maba dhargade laakiin insaanka mu'minka ah wuxuu gartaa waxa ilaahay nimco siiyey subxaana wa tacaala wuxuu gartaa sida uu nimcaysan yahy yacnii nimcooyinka ilaahay ku siiyey haddaad garato maxaa u yar yacni ayu shay aad soo qabato meel kale haddaanad ka fakerin haddii ilaahay ku yidhaahdo ishaadaa ah waa lagu siiyey adigu ilaasho oo nadiifso maad kari karteen ishaada nadiifso haddii lagu idhaahdo waayo ishu markay cabbaar socotaba ee laydhu ku dhacda way engegtaa cabbaar markaad socoto dee dabayshan iyo boodhkan kuwan gawadhidana wadataan dee waydinkaan arkay markaad cabbaar socoto muraayaddu waa qarsoomaysaa waxba maad aragteen haddaad cabbaar markaad socotaba aan la safaynaynin ilaahay adigu involuntary le adigo aan ogeyn buu kuugu talagalay cabaar markaad iska yar socotay ishuu meel haddaad yar eegta in dhuuku xanuunaanba bidhbidh baad ka siinaysaa waa webaris rabbaaniya waa kuwii gaadhiga caynkan ku lahayd oo kaloo rabbaaniyo adigu aanad la soconin ilaahay baa subxaana wa tacaala kuu nadiifinaya ilmo yar baa ilaahay ku soo daynaya oohintaa yar iyo qoyaankaa yar baa engega ka ilaalinaya wixii boodha ka safaynaya dhaska iyo saarka maxaanku idhahdaa saxarka iyo ciidda iyo waxaa kaaga duulo oo dhan marka ishi kaa gasha ama waad yaro marmaraysa ama laba jeer markaad sidaa tidhaahdo ayaad odhanaysaa ishii baa liqday ishaadu maalin walba hadday wax liqayso imse sannadood bay kaaga buuxsami lahayd baad u tinag xashiishkan yar haddi ku riddo warqad yar markaad maalin walba ku riddo afar usbuuc kadib dee wuu buuxaa haddii mar walba isha markaad bidhbidh ka siisa ay liqdo maxaad samayn lahay godkan yare isha ka dambeeya dee nin waliba markuu saddex sano afar sano wado ayuu odhan lahaa way iga buuxsantay meeshii xashiishka lagu guri jiray laakiin habeenkii intaad iska seexato ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ishaada si aan u xagxaganba xanjo yar alla duubaa dabeetana habeenkii markaad gamaadaanba halkan alla ka soo tuuraan subaxunbaa tidhaa xabajadaan iska maydhaya ma ogid wixii xashiish meeshaada ku jiroo dhan inta ilaahay kuu soo safeeyeen haddana halkan lasoo dhigay oo laga soo saaray maantii oo dhan waad ku guraysay habeenkii markaad jiibsatayna ilaahay wuu soo celiya halkan bay timi ahyar baad subaxii iska maydha adigoo leh xabajadaan iska maydhaya yacni waxa ilaahay nimco ku siiyey subxaana wa tacaala waxay idhahdaan caafimaadku waa taaj bay idhaahdaan waa crown waa bahalladan boqorradu gashadaan laakiin wuxuunbaa arka bay idhaahdeen almarda waa taajun cala lasixaa bay idhahdeen waa taaj saaran dadka caafimaadka qaba laakiin taajkaasi wuxuu u muuqdaa un kuwa buka waayo ninka bukaa wuxuu og yahay dhibtuu qabo qofkan buka isagunbaa arkaya dadkan caafimaadka qabayo siday u roorayaan iyo siay u ordayaan idan qofka mu'minka ahi markuu rumaysan yahay ilaahay wuxuu nimco siiyey ee ilaahay leeya wamaa bikum min nicmatin fa min allah hadday hawatay hadday roobtay hadday cadceedtay bal dunidana cadceeda ka soo baxayn qiyaas meeshanoo biyo la waayo qiyaas hawadanoo laysku cidhidhiyo lagu idhaahdo maalintii intaasoo goorbaad neefneefsanaysa inta kalena xaquma lihid qiyaas waxaasoo nimco alla ku siiyey subxaana wa tacaala maa tadri adiga waagaa kuu baryowna waad dhaqaaqdaa laakiin insaanka mu'minka ahi wuxuu dareemaya waxa ilaahay nimca subxaana wa tacaala dabeetana ilaahay buu u mahad celinayaa cibaadadatani waa mahadnaq qofka bini aadamka maanta hadduu qof wax ku siiyo oo berri markuu kaa soo horbaxo haddana wax ku siiyo oo saa dambe wax ku siiyo col kastoo ahaydeen waad jeclaanaysa waa ninkan gacanta weyn le khayrka qaba une markuu ku arkaba hantida iska kaa siinaya gacantu waxyaabaa laysku jeclaadaabay ka midti yani caqligo qudhaleyskama walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu u tilmaamayay dadka muuminiinta tahaadu taxaabo waa material laakiin haddana waxa la ogaya insaanka meeshuu kaga yaalo markaasuu nebigu leey alayh salaatu wasalaam hadiyaadkaysa siya waa isjeclaanaysaane maxaad u malaynaysaa ilaah maalin walba nimco ku siinaya waa barya baad nimcadiisa cunayso gabal dubo kastaaad nimcadiisa ka dhargayso qofka mu'minkii marka markuu ilaahay weynidiisa xasuusto markuu xasuusto ilaahay wuxuu nimco siiyey markuu xasuusto taqsiirka iyo gaboodfalka uu la imanayo marka uu xasuusto masiirka dambeeye janno iyo naara marka uu xasuusto aakhiro iyo miisaan iyo xisaab iyo cadaab iyo waxa jira markuu waxaasoo dhan xasuusto cibaadadu dhadhan gaaray u samaysaa intaasoo dhamme markay maskaxdiisa xaadir ku tahay ee uu ilaahay is hortaago subxaana wa tacaala cibaadadu dhadhan gaara ayay u samaysaa walidaalika insaanka caadigaah haddaad baxdo oo maanta lagu idhaahdo ra-iisul wasaaraha swiden baad la kulmaysa dii appointment baad la leedahay ra-iisul wasaaraha swiden waxaa laga yaabaa inaad ka iyo guriga intaad ku noqoto inaad tidhaha bal horta eegeego oo suudhkii caynka waa kaa xagu jiraayo waxaad ugu horrayn ka fekeraysaa bal madharkaagu siduu u ekaan doono saad muuqaalkaagu siduu noqon doono markaad is hortaagi doonto ninkaa madaxdaee meesha haysta aad bay kuu warwargelinaysa mar labaad waxaa ku warwargelinaya talo maxaad ku tidhaahdaa waxaa laga yaabaa caawo o dhan ama saako o dhan inaad isku sii dududo hadalka sidaad u odhan lahayd xaggaad ka bilowdaa xaggaasaad ka bilowdaa ma waxaasaad tidhaahdaa saad ninkan saaad ula hadashaa waayo insaankan baa kula weyn maadaama aad si leedahay qof magac iyo maamuus kule bulshada dhexdeeda ama mujtamac aad la nooshay dhexdiisa aad ishortaagaysaa waxaad in badan ka fakeraysaa saad ula hadli lahay alfa xisaab oo xisaabbaad sii xisaabtamaysa famaa baaluk markaad rabbulcaalamiin ishortaagayso maxaad odhan lahay iyada ilaahay baa kuu fudaydiyo ku yidhi khuduu ziinatakum cinda kulli masjid war ilaahay markaa ishortaagaysaan ziinadiinna qaataa la yidhi quruxdaada iyo waxaad isku qorruxin lahayd oo dhan ilaahay markaad ishortaagayso subxaana wa tacaala qaado ilaahay baa kuu fududeeyey waxaad odhan doonto ilaahay baa kuu fududeeyo wuxuu ku yidhi waaqim الصalaaةa lidikri aqim الصalaaة lidikri ilahay inaad xusto daraaddeed baad salaadan isugu taagaysa waladikr اllahi akbar baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala idan qofka mu'minkii markuu maskaxdiisa waxaasoo dhammi ku soo xaadiraan markuu soo xaadiro cidduu is hortaagaya ilaahay khaaliqa ahaa ee abuurtay ee kownkan oo dhan lahaa inuu yahay markay kugu soo xaadirto ilaahay ku nimceeyo waxaanoo nimcaa ku siiyey inuu yahay markay kugu soo xaadirto waxaad samaynaysa iyo gaboodfalkaaga iyo nuqsaantaadii o dhan idan tabkii amaama allahi subxaana wa tacaala waxay keensanaysaa qofka mu'minka ah inuu ilaahay isu dhuldhigo subxaana wa tacaala marka aad xasuusato ilaahay weynidiisa tacdiiman waijlaalan lirabbi اlcaalamiin waxay ahaayeen markaasi saxaabadu siduu maطraf taabicigii la odhan jiray can uu ka warinayo xadiidkii abi daawuud uu warinaya albanina uu tasxiixinayo raxmat ullaahi calayhim axmed iyo termadi iyo ibnu xibbaan iyo ibnu khusayme dhammaantood ay soo saareen waa kii maطraf uu leeyey aabbaa wuxuu igu yidhi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam baan arkay ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alيh ali wasalam yusalli wa fii sadrihi aziizun kaaziizi الraxaa min albukaa wa fii riwaayati nisaa'iyi walijawfiha aziizun kaaziizi اlmirjal isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam guuxa iyo reenka laabtiisa ka yeedhaya oo hin daraaddeed uu guuxaya yacni waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalan salaaddiisaasi markuu rukuucayo waxyaabuu akhriya waxaa ka mid ahaa ee sunnada inoogu taala allahuma laka rakactu wa bika aamantu walaka aslamtu khashaca laka samcii wa basarii wa mukhii wa cadmii wa casabii yani alfaadan tasawur nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo rukuucsan oo ilaahay la hadlaya oo le ilaahayo waxa kuu dulloobay oo isu kaa dhuldhigaya maqalkayga araggayga lafahayga acsaabtayda dhammaantay baan ilaahayo kuu isu kaa dhuldhigaya walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka magangeli jiray allahuma inii acuudu bika min qalbin laa yakhsha xadiidkii tirmadiye nisaay ba warinayeen idan ikhwatii fi illaah khushuuca kan iyo cibaadada tani dhadhan gaara wax u le dhadhan gaara inay u lahayd waxaa idinkaga filan xadiidka macruufka ah ee ghaswatu daati الriqaac xadiidkii jaabir ibnu cabdillaah xadiidka abu daawuud iyo imaamu axmed iyo bayhaqi fi dalaa'il intuba way soo saareen albanina abi daawuudka uu ku taxsiininaya ibnu khusayme iyo ibnu xibaan iyo xaakimna iyagu way taصxiixinayaanba calaa kulli xaal xadiidkaasi wuxuu sheegayaa dagaalkii daati riqaac lo odhan jiray markii laga soo noqday ayaa mushrikiinta waxaa ka mid ahaa nin sababtu doonaba riwaayadku asbaab kale gadisan bay sheegaan laakiin ayan kaanat nin ku dhaartay inaanu timihiisa ama jidhkiisa biyo marin ilaa inuu muslimiinta wax ka soo laaya mooyaane riwaayaadka qaarkood waxay leeyihin haweentiisii baa ka mid ahay dadkii sibiya lagu soo qaatay riwaayaadka qaarkood way arrimo kale tilmaamayaan calaa kullin ninka kani wuxuu ku dhaartay inuu muslimiinta inuu waxyeeleeyo mooyaane inaanu noqonin maca daalik wuu waajihi kari waaye markaa wuu dabagala wuxuu ku talagalay inuu eegto wakhti aan diyaar loo ahayn oo ama ay seexdeen ama caynkana dabeetana intuu gaado ku sameeyo weeraro wax ka dilo ama wax ka dhaawaco inuu iskaga cararo meel laba buurood dhexdoodiiy bannaan yaroo ah buu nebigu calayh isalaatu wasalaam saxaabadii dejiyey waa la degey markii la degey ayuu laba saxaabi buu yidhi gaadhka qabta ina ilaaliya saxaabadii kalena waa iska seexatay labadii saxaabiye gaadhka hayey waa saxaabi muhaajira camaar ibnu yaasir buu bayhaqi tilmaamaya inuu ahaa ka kalena cabaad ibnu bashar ayuu bayhaqi ku sheegaya ansaariya labadaa saxaabi baa gaadhka qabtay labadii saxaabiye gaadhka hayay ayuu camaar intuu yaro jiifsaday buu yidhi annaan cabbaar yara jiifsaday ay etoosiya isbedbedello cammaaroo jiifa ayuu cabbaadna salaad iska galay saxaabigii kalena salaad buu galay ninkii gaaleed ee gaadaha ahaa wuxuu arkay iyadoo saxaabadii badhna ay jiifaan nin qurhina uu taagay ninkaasina uu salaad ku jiro haddaad cidlo ka heshay buu yidhi markaa kii salaadda ku jiray buu gammuunkiisii leebkiisii iyo qaansadiisii buu u hagaajistay dabeetana leeb buu ku sii daayey leebkii koowaad buu ku dhuftay saxaabigii isagoo salaaddii ku jiraa leebkii ku dhaca dabeetana salaaddiisii buu iska wata ninkii gaaleed mar labaad buu gammuunkiisii sallaxday kii labaad buu ku rideeyey kii labaad baa ku dhacay saxaabiga salaaddiisii isagoo ku jira saxaabigii salaaddiisii buu iska wada kii saddexaad buu rakibta kii saddexaad buu ku dhufta saxaabigii isagoo salaaddiisa ku jiraa leebkii saddexaad ku dhacay salaaddiisii buu iska waday waxay gaadhay wakhtiguu rukuuci laha wuu rukuucay dabeetana wuu sujuuday markii uu rukuucee sujuuday ee ninkii dhaqdhaqaaq sameeyuu ninkii gaaleednaysihi wakaasoo waxbuu dareemo dee wax arag dibbuu isna u faagtay saxaabigii jiifay saxaabigii jiifay isna waxbuu dareema dhiiggii kan ka dareeray baa toosiyey baa la yidhaahdaa muhaajirigii wuxuu arkay ninkii ansaarigaa waxa kan dhiig ka dareeraya wuxuu ku yidhi markaa subxaana allah alaa anbahtanii awala maa ramaa war maxaad ii toosin weyda buu yidhi markii koowaadee gamuunka koowaad markuu kugu dhacay gamuunkan koowaad markii lagugu dhuftay maxaad markaa ii toosin weyday buu ku yidhi wuxuu yidhi kuntu fii suura aqra'uhaa falam uxib an aqaطacaha suurad qur'aanaan akhrinayo waxaan necbaystay buu yidhi inaan kala gooyo qur-aanka imaam albayhaqi wuxuu leeyay suurat اlkahf buu akhrinaya qur-aankaasuu akhrinayaa la macaanaa waxaasoo nabaro ku dhacayna kala macaana waxaanu leeyahay macaankaas iyo qur-aanka aan wada inaan kala gooyo ayaan necbaystay dabeetana gamuunnada inaan u adkaystaan ka doorbiday in qur-aankaygu iga kala go'o yacni waxaani dhadhan bay u samaynayeen qofkan walidaalik bay macaan la lahaayeen uu ka door bidayo xanuunkuu leeyahay warmaha lagu ganaya waxaad dareemi kartaa markaa dadka kan siday ula ekayd cibaadada tani ama qaabka ay u arkayeen caaisha ridwaan ullaahi calayha markuu nebigu geeriyoon doono salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayuu nebigu dardaarmo wuxuu uhi muruu abaa bakr an yusalliya binnaas isagoo xanuunsanaya nacaaishaay abibakar abibakar fara inuu dadka tukiye buu yidhi caaisha waxay leedahay iyadoo nebiga la hadlaysa calayhi salaatu wasalaam ina abaa bakra rajulu raqiiq laa yamliku damca wainnahu idaa qara'a alqur'aana baka ilaahay rasuulkiisa oo abubakar ka daabay tidhi abubakar waa nin dabacsan oo jilicsan bay leedahay waa nimaan ilmada ceshan karin waa nin qur-aanka hadduu akhriyo ooyaya ee dadka ma tukin karaya cid kale ha tukisa bay leedahay abibakar ma nin jilicsan buu ahaa abibakar abcigiisa nin sharaarad buu ahaa horta oo markuu cadhooda aada u kulul xad cadhooda abibakar wuxuu ahaa nin mawaaqif leh oo markuu go'aan qaato mowqifkiisii ilaahay islaamkaba ku badbaadiyey riddatun walaa abaabakra laha ilaahay muslimiinta dhexdooda ka noqotay maahmaaha caadiya ah. yacnii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday carabtii in badanoo ka midi diintii way ka noqotay saddex magaalo qura islaamnimadaba ku hadhay wax la garanayo magaalada madiina oo qalcaddii muslimiinta ah taa'if oo meelihii ugu dambeeyey dembeeyey islaamaya iyo maka oo ilaahay suhayl ibnu camar ku sugay suhayl camar ah, ibnu suhayl saxaabigii suhayl la odhan jiray ee aftahanka ahaan jiray saxaabigaas baa maalintaa hadlay oo hanjabay oo dabeetana waa la jiri mala ninkan ciidamaabu wataayo waa iska degeen reer maka saddexdaa magaalo oo quraba islaamka ku hadhay wixii kaleo dhan baa ridoobay abibakr keligii buu yidhi baan la dagaalamaya oo cumar iyo saxaabada yidhahdeen saad ula dagaalamaysa iyo waa dhammaantiin haddaa iska hadhaan buu yidhi anigoo nool islaamnimadu ma dhacaysa buu leey inay nuqsaanto dhammaantiin haddaa wada hadhaan keligga baan dagaalamaya idan rajul mawaaqif taala buu ahaa nin jilicsan ma ahayn rag ninuu adag buu ahaa ninuu hal adag buu ahaa ninuu caqli fiican buu ahaa casharatulmubashiriin inta ugu badan le ninkiisii oo islaamiyey buu ahaa islaamka nin ka tilmaaman buu ahaa maca daalik tani waa marka la joogo caalamka basharka eh caalamka kale marka loo kacee ilaahay lays rag ninka u jilicsan buu ahaa markaana marka ilaahay la ishortaago ee arintu ay tahay khaaliqa iyo makhluuqa xidhiidhka ka dhexeeya qofka u jilicsan buu ahaa sidaa awgeed baa caaisha waxay leedahay ilaahay rasuulkiisiiyow ababakar waa rajulu raqiiq laa yamliku damca wa innahu idaa qara'a alqur'aana baka ee cid kale far nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu diiday waxaynu garan karnaa in la tilmaamo cumar bnu khadaab baa salaad subaxiisa soo taagay baa la yidhaahdaa oo suuratu yuusuf akhriyey ilaa uu ka soo gaadhay baa laydhaha innamaa ashkuu bahi wa xusnii ila allah dabeetna oohintiisa iyo nashiijkiisaa la wada maqlay xadiidka bukhaariaa warinaya waxaa kaaga filan nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkan ilaahay hortiisa jilicsan siduu u ammaanayay xadiidu sabca baa kaaga filan ee uu sheegayay nebigu calayhi salaatu wasalaam qiyaamaha toddobada hadhka hela marka cadceeddu soo dhowaato ee khalaa'iqdoo dhan meeshaa kulul la wada taago ee naf waliba ay dhidido dembigeedii in leeg cidda hooska heshe ee hadhsata toddobaduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa warajulun dakara laha khaaliyan fafaadat caynaahu buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin isagoo keli aan cidila joogin qof keli jooga oo ooye isagoo keligiiya ilaahai subxaanah wa tacaala baqa u ka cabsanaya bale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay salaadda buu yidhi haddaa istaagtaan oo waxaa ku hadlaysaanaa garan weydaan idaa qaama axadukum min alleyli faاstacjama alqur'aanu calaa lisaani falam yadri maa yaquul falyadajic xadiidkii muslim waa kuu nebigu la calayh salaatu wasalaam midkiin hadduu istaago oo salaatuleyl maalan intaad u kacdo aad si fiican qur-aankii u akhri weydo hurda kaa badato waxaad ku hadlaysaba haddaanad garanayn iska seexa buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam waayo cibaadada asalkeedu waxaa qofku inuu soo jeedo oo waxaanu ku hadlayo uu garanayo oo ilaahay subxaana wa tacaala si fiican uula xidhiidhayo dadku markay ilaahay weynidiisa dareemaan basharka way ilaabaan nafjacaylsiga waa la ilaabaa muslimiintan maanta maxaa loo gumaystay adduunkaa la weynaaday duu qof dadkan aakhira la weyn tahay adduunkan waxay oggolaanaya inay geeri ka doorbidaan geeridu wax fudud bay noqon lahayd aan qofku ka cabsanin laakiin qofku markuu isleeyahy xagga kale waxba kuma maqna ama waxbaba ma jiraan dabcan tambuu dib isugu soo nabaya tambuu isku soo adkaynaya waxay ahayn dadkii muslimiinta hore dad uu ilaahay subxaana wa tacaala la wenyi qur-aanku muxuu sheegaya in annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum maxaa lagu yidhi saxaabadii dad oo dhan baa isu kiin soo urursaday ee ka baqa xasbuna allah wanicma alwakiil bay lahaayeen xasbuna allah wanicma alwakiil qofka mu'minkii sidee baan u ooyin markuu ilaahay iyo weynidiisa xasuusto sidee baan u ooyin marka uu dareemo inta uu gaboodfal sameeyey iyo cibaadada alle subxaana wa tacaala intuu ka gaabiyey sidee baanu u ooyin ama alle u weynin isagoo ilaahay qur-aanka kule maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaara waqad khalaqakum atwaara sidee baanu u ooyin isagoo akhrinayo ilaahay leeyay takaadu الsamaawaatu yatafaطarna minh watanshaqu اlardu watakhiru اljibaalu hadda an dacow liraxmaani walada sidee baan u ooyin qofka muslimka isagoo dareemaya isagoo ilaahay qur-aanka ku leh nebi muuse markuu yidhi aan ku arko bal buurtaa eego hadday adkaysata baa ilahay yidhi subxaana wa tacala way ad arkaraysa walaakin indur ila اljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii sidee baanu qofka mu'minkii u ooyin isagoo dareemaya inuu akhrinayo kalaami alxanaani almannaan rabbi alcaalamiinka hadalkiisi uu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ibnu mascuud igu akhri ma qur-aankan kugu akhriyaa buu yihi ilahi rasuulkiisiyo isagoo adiga kugu soo degay haya igu akhri buu nebigu yihi waxaan jeclay inaan cid kale ka maqlee markuu ku akhriyeyna markaan soo gaadho bu fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'na bika calaa haaulaa'i shahiida ayaan wuxuu nebigu igu yidhi buu yidhi xasbuka alaan xasbuka alaan waan eegay buu yidhi waxaan arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo labadiisii indhoodba ilmadu dareerayso waxalena kaasi waa xaalkii ambiyadii iyo dadkii caarifiinta ee ilaahay garanayay subxaanah wa tacaala waa kuwa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya ilahay le waidaa tutla calayhim aayaatu اraxmaani kharuu sujadan wabukiya waa qur'aankii bay akhrinayaan ilaahay uu leeyay low anzalna hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadica bale waxaa la tilmaamaaba taabiciintii qaarkood intay qur-aan maqleen naftuba ka baxday oo aanay dib u soo kicin qaadi basra zuraarata bn abi alawfa waxaa la sheegaa in lagu dul akhriyay faidaa nuqira fi naaquur dabeetana aanu dib u toosinba waxlena qofka mu'minka ahi inuu saacadaha ka noloshiisa ay ka mid noqotaa noloshiisa wax badan bay ka beddelaysa waa zaad waa zaad runtii qofka muslimkii marnaba aanu ka maarmin waa nolol loo baahan yahay qofka muslimkii inuu tajribeeyo oo u galo oo uu isku dayo inuu dhadhamiyo uu u baahan yahay qofka muslimkii markuu salaad istaago inuu garto cidduu la xidhiidhayaa ciddayt ilaahay baa inoo fuduydiyey oo kuu sheegay waxa aad odhan doonta waxba ha ka sii fakerin madaxda haddaad fakerto marka loo tago maxaa lagu hadlaya waxaan tan ilaahay baa kuu hawl yareeyo ku yidhi alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim maaliki yowm اddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin oo kula hadlaya oo leh salaadda aniga iyo addoommahaygaan u qaybiyey oo marka aad tidhaahda alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin kule xamadanii cabdi addoonkaygii baa imahadiyey oo markaad tidhahda alraxmaan الraxiim le ahnaa calaya cabdi oo markaad tidhahda maaliki yowm اddiin majadanii cabdi oo markaad tidhahda iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin kula hadlaya oo markaad tidhahdo ihdina الsiraaطa almustaqiim ilaa uu jidka toosan ugu hanuuni marka aad leeday ilaahay kuu ballan qaade kuu yidhi taasi aniga iyo addoonkayga inoo dhaxaysaa walicabdi maa sa'al waxaad doonto ay weyddiiso oo waxaad weydiisato aad alla ka helayso subxaana wa tacaala yahuud iyo gaalo ilaahay markuu ceebeynaya wuxuu ku tilmaamaya wamaa qadaru llaha xaqa qadri may weynaynin alle weynidu xaqu lahaa ina allaha laqawiyun casiiz waxaan leenahay dadka muslimiinta ah cibaadada alle lagu xidhmaa waa raaxa nafsiya insaanku dhammaantii buu degaa laakiin waa haddii cibaadadiisu ay darajada tan gaadho maanta maalan culammadan wax ka warwarrama synisisku waxay sheegaan waxaa la ogaaday bay dhaheen jihaaska casabiga ee bini aadamka ah iyo maskaxdiisa waxyaabaa kaalmeeya waa culum bay yidhahdeen dhowr iyo toddobaatanadii bay bilaabantayba dhammaanteed ilaa laba boqoloo maaddaa jira bay yidhahdeen oo la daraaseeyo afartaneeya hadda waxoogaa laga yaqaan abay ku sheegayeen suu doctor maxamed cali baar kitaabkiisa uu ku tilmaamayo mukhadaraadka uu kaga warramayo waxaa lagu tilmaamaa mawaaddaas jidhka qofka bini aadamka ah marka ay ku badato qaybo ka midi ah wuxuu qofku dareemaa baa la yidhaahdaa sacaada iyo raaxada la sheego iyo idmi'inaan qalbiya iyo deganaashiyo xasillooni dhammaanteed markaas buu helaa bay idhahdaan maadaadka ama hormoonaadka qaybo ka mida ah hadday jidhka bini aadamka ka yaraadaan waxaa la yidhahdaa qofka waxaa ku bata igti'aabka iyo warwarka iyo walwalka iyo walaaca iyo walbaha waxaan gaalada haysta aragteen waa gaajo iimaanka gashay gaajada beerka gashay unbay dadku dawayn yaqaaneen ta caloosha gashay una wax lagu rido laakiin qofka markay ruuxdu gaajooto welwar iyo walbahaar iyo waali buu bilaabaa dadka cibaadadu ku yaraatoo dhammina waa nooca asxaabtan qaadka cunta iyo rabshadan iyo waxa kan duufis iyo waa la daba socdaa iyo waxaan haddaad aragto waa ni cibaadadu ku yaraato u badan yihi asalku waxa weeyaan qofka cibaadada iyo alla ku-xidhnaantu ay ku bataan waxaa bata bay idhaahdaan hormoonadaasaa jidhkiisa ku bata hormoonnadani waa hormoono abiiciya ilaahayna subxaana wa tacaala qofku marka uu la rabo inuu raaxo dareemo ayuu ku bataa maalan waxay yidhahdaan culammadu hormoonnadaasi waxay insaanka ku bataan haweenku markay uurka yeeshaan ilaahay baa jidhkooda ku badiya baa la ydhaha waayo waa qof qof bini aadam oo kale oo sida haweenta uurka le waa laba qof oo isa saaran in qof kale dusha lagaa saaro habeen iyo maalin iyo waabarye iyo jiifba sidaa wax fudud maaha yacni laba kiilo haddii lagu yidhaha gacantaa un ku sid nafta kaa bixi lahayd markaad seexatay markaad soo jeeday mar walba sida haddii lagu odhan la nafta kaa bixle qof ilaahay qof kale uu saaray oo la yidhi sagaal bilood sid wax fudud maaha laakiin ilaahay asbaabtay ugu adkaysan lahaayeen buu haddana u yeelay waxa la ydhaha hormoonnadani markaas bay ku bataan weliba waxay ugu badan yihiin baa la yidhahdaa wakhtiga ay haweentu umulayso umushu waa dhib badanta laakiin maskaxda ilaahay awaamirtan siiyaabaa la yidhahdaa dabeetana hormoonno badanoo noocan soo saartaa oo qofka alamka ilowsiiya xanuunka uu ku ilaabo waxay dhahaan waxa kaloo la mid ah hormoonnada tani qofka mar kasta oo ay ku bataan nabadgelyadaa badan buu dareema xataa bay dhahdaan jiniisku irbadahan yarara ay isticmaalaan waxaa jira irbaabkan yarra ay dadka ku mudaan qaybo ka mida ah wax lagu suuxiyo oo aan qofka la siininba narkosiyadii oo lagu suuxin jiray ee irbadan yar lagu mudo neerfayaasha qaar ama meelo gaara lagala eegtaa dabeetana maskaxda akhbaar qaldan qaadata markaa hormoonnadaasi soo daysa waxaa dhacaya qofkii markaa inuu meeshaasi looga baahna in la suuxiyo inay suuxi karto waxay dhahdaan waxaa la mid ah qofku mar kasta uu wax la yaabo xataa way ku dhacdaa bay dhahdaan dee malaha waxaynu odhan karnaa siduu doctor maxamed cali baaro tilmaamo waa tii ku dhacday buu lahaa falamaa ra'aynahu akbarna waqaطacna aydiyahunadii ilaahay qur-aan ku tilmaamayay ayan kaanat waxay isku waafaqsan yihiin ibraasaadkaasi ama hormoonnadaasi maskaxdu waxay soo daysaa ugu badan bay idhaahdaan salaada qiraa'ada qur-aanka dikriga ilaahay nimcooyinkiisa qofku markuu xasuusto cibaadaadku bay idhahdaan waa waxyaabaha ugu tirada badan lee soo daayo hormoonnada tan ee qofku uu dareemo markaa nasiino dhaba nasiino dhaba uu dareemo walidalik baa waxay sheegaan alimaam caliy bn اlxusayn zayn اlcaabidiin raxmat ullaahi calayh zayn اlcaabidiin waxaa laga sheega waxaa la yidhi maalin baa dhakhtar u yimi adin baa laga soo baxay dabeetana waxay idhahdeen waa lagu qalitaan baad u baahantay qalitaan baad u baahantay dhakhtar baa u yimi oo wuxuu ku yidhi bay idhahdeen bunji cab bunjigu waa dee bahashan wax lagu suuxiyo bunjaan ku cabsiinaya dabeetana markaad bunjigaasi cabto waad suuxaysaa kadib intaad dee suuxsantay sidii qalitaanku ahaan jiray ayaan ku qalayaabuu ku yidhi oo alamkan xanuunkaana dareemaynin wuxuu ku yidhi su-aal buu weydiiyey oo bunjigu caqliga ma tegsiiyaabuu ku yidhi haabay ku yidhaahdeen wuxuu yidhi ma cabbayee riwaayadka waxay sheegaan wuxuu ku yidhi anigu bunji cabbi maayee salaad baan tukanayaaye marka aan salaada galo fafcaluu maa badaa lakum buu yidhi wixii idinka idiin muuqda markaa sameeya waxay dhahaan wuu weysaystay dabeeta salaad buu galay intuu salaadda ku jiraa jaraaxa lagu sameeyey bay dhahay intuu salaadda ku jiray ayaa addinkii la qalayo wixii la rabay laga qabta maa macna dalik yani waxay tilmaamaysaa hadday wax sheegayso dadka kani cibaadaadka markay galaan nooca ay noqon jireen iyo ilaahay subxaana wa tacaala siday ugu xidhmi jireen akhwaatii fi lcaqiida waxaan leenahay waxaynu u baahanna abnaa saxwa alaan inta badan waxay ka koraan caqiidada sidii loo saafi yeeli lahaa iyo sidii qofka muminka muminkaa ah, islaamnimadu qalbigiisa ay laakiin waxaad mooddaa axwaashii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo qaabka ay cibaadada u dhadhamin jireen inaan dadku baraktis ama aanay la soo kobcin waxay ahayd qof kasta oo muslimi inuu saacaad isaga u gaara u yeesho cidina la wadaagin saacad aan reerku kula wadaagin aan caruuri kula wadaagin aan cidnaba kula wadaagin aad ilaahay keligaa isu taagto o aad ilaahay barido subxaana wa tacaala ama caabudid amaad adkaar akhrisatid amaad wardidid saacaadkani runtii noloshaadoo dhan waxbay ka beddelayaan saacaadkan qofka muslimkii hadduu yeesho noloshaadoo dhan waxbay ka bedelayaan warwarkan iyo walbahaarkan tirada badan lagu uu kaa baxaya adduunyadan kula weyni way yaraanaysa adduunyadan kula weyni way soo yaraanaysa humuumka qofka insaanku waxa maskaxdiisa ku bataa xataa riyadiisu isagay u badataa walidaalika saxaabadii haddaad aragto nebigu calayh salaatu wasalaam bacda salaati subxi intuu fadhiisto ayuu odhan jiray kiinaa xalay riya arkay salaad subax markuu tukado kadib ayuu nebigu saxaabada weydiin jiray waar xalayaa riyooday markaasay riyooyinkooda sheegi jireen dabeetana wuu u sharxi jiray riyada taas waa caynka wuu fasiri jiray qaarkood saxaabada barh buu odhan jiray bal isku daya abibakar waa kii maalin isku dayey ee uu nebigu ku yidhi intaana waad asiibtay intaana maad asiibin rayadu saa loo fasiraa in badan waa laga yaaba inay iska qaldantahay ayan kaanat waxaan uga jeedaa xataa riyada saxaabada haddaad daraasayso bal dib ugu noqo bal iclaami lmuwaaqiciin baab ilqiyaas markuu ka warramayo kitaabka uu bixiyey tacbiir اru'ya waa baab ka mida ah abwaab ilqiyaaska usuulfiqiga uu ka warramayo ibn اlqayim aljuusi kitaabkiisa aclaami lmuwaaqiciinka kitaab tacbiir ru'ya bale inta ugu badan waxaad moodaysa xataa riyadoodu humuumta xambaarsanaayeen bay ahayd oo diintan saa loo horumarinayo waa kaasoo ilaa ay aadaanka ugu soo riyooday nabiga calayh isalaatu wasalaam idan insaanka waxa maskaxdiisa ku soo noqnoqda ayaa xataa riyadiisuna u badata haddii cibaadaadku ay maskaxdaada ku weyiin ilaahay inaad ishortaagta ay ku weyiin futuuxaad tiro badan baa kuu furmaya biidn illahi tacaala fii baabi alcilmi futuuxaad baa kuu furmi doona waxaa la tilmaama raggii waaweynaa masaa'ilka qaarkood markay ka adkaadaan inay u tukan jireen una ilaahay u furi jiray futuuxaat fii kulli اlabwaab baa kuu furmi doona bal e waxaa la arkaa inay xataa riyadiinnuna markaa noqoto waxyiguu nebigu sheegaya calayh الsalaaةu wasalaam nebigu wuxuu ku tilmaamay waxyigu inuu go'i doono laakiin inay ka hadhayso maxay mubashiraat ah maxay riyooyinka aلru'ya aلsaalixa riyooyinka saalixa iyo mubashiraadka iyo waxaan oo dhami waxay yimaadaan dadku markay ruuxdoodu kobocdo ee weliba si xaqa ay u kobocdo basharka caadigae maanta aynu la noolnay dad baa yaqaan qaab yani cilmi اishraaq waxaana yidhaahdaan istishraaq maaha ishraaq culum اishraaq waa culumta reer barigu ay sheegaan mutation iyo santation waxaanay sheegaan ee ah qofku inuu aamuso oo dego oo sukuuno waxay aaminsan yihiin yani dhowr ariiquu bini aadamku aaminsan yahin cilmiga lagu helo dadka badh waxay aaminsan yihiin tajaarib alxis practicality laabku wixii uu sheeguunbaa dhaba waxa kaloo dhammina waa been dadka bar waxay aaminsay inuu muslim ka mid yahay uruqulcilmiga inay ka mid tahay alwaxy ilaahay xaggiisa war ka yimaado aan loo soo dhiibo dadka bar waxay rumaysan yihiin ruuxda haddii la koriyo inay yana caalimulghaybka wax ka soo arki karto walidaalika uruq bay leeyihin ay isugu dayaan inay ruuxda u koriyaan lakiin waxaan leenahay aslan dariiqa ugu saxsanee ruux loo koriya waa in ilaahay cibaadadiisu ay kugu badato inay dhadhan kuu samayso markaa waxaa abuurmaya in ilaahay cibaadadiisu kugu badato inaad wax badan kuu fududaadaan in noloshoo dhamme ay fududaato saacaadkani baynu lena waa saacaad noloshu u baahantay u baahanna qof kastoo muslimi fii ayi mawdicin fi lcaalam meeshaad doonto dunida ka joog meel dhow iyo meel dheer halkaad doonto joog waa saacad adiga kugu xidhan una baahan inaad taime ku darto qof kastooo muslimina uu isku dayo cibaadadan inuu dhadhamiyo karat اlmumaarasa baana dhadhankeeda ku imanaya haddii aad marka hore hore u dhadhamin kari weydo karat اlmumaarasa haddaad badiso oo isku daydo inaad joogtayso way kuu imanaysaa waxa jeclay inaan ku gebagabeeyo kelimadka kooban oo ah islaamku ruuxdiisa rasmiga ahi waa taasi ah qofku xidhiidhka isaga iyo alle u dhaxeeya inta uu dareemayo iyo siday ula weyntay iyo siduu baabkaasi u badsanaya hadday xus tahay hadday dikri tahay hadday qur-aan akhris tahay hadday salaad tahay hadday saacaadkaasi sida uu badsanayaa noloshaada wax badan bay ka gedinayaan idan waana wakhti la ilaabay baa dunida maanta aynu joogna baad mooddaa inay u badan tahay waa wakhti waliba dadka galbeedka ku nooli saacad kastoo shaqadu ay gasho waa la toosaa sow maaha dii lagu yidhahdo shifts weeyaan shaqadiiyo saddexda habeennimoy kuu bilaabmaysaa waad maanaj garaynaysaa un sidaad saddexdaa habeennimo u toosi lahayd casar soo seexataya iyo barqa sii seexatayaaba saddexdaa habeennimo sidii aad u toosi lahayd waad maanaj garaynaysaa haddii lagu yidhahdo shaqadu waxay bilaabmaysaa tobanka fiidnimo sidii aad ugu kaci lahayd waad maanaj garaynaysaa yacnii qofka bini aadamkii waxa uu seriyaska ka yay wuu maanaj garayn karaa laakiin wuxuu haddaanay qiimabo kuu lahayn noloshaada vaaliyu badan aanay kuu lahayn tayntabl ma samaynaysid ma manaj garaynaysid saa daraaddeed waxaa laga yaabaa habeenkii maalin oo dhanna intaad soo jeeddo habeen oo dhanna inaad soo jeeddo labada habeennimo intaad seexato inaad tanaa labadiiyo barhkay salaaduna soo gelaysid dee ma suurtagal ah waayo maad maanaj garaynba idan waxaan leenahay saacaadkani inaad nolosha wax badan kaga dartaan bay u baahan yihin ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala anagiyo idinkaba inuu ina waafajiyo inay nolosheenna saacaadkaasi saacada rasmiya ka noqdaan ilaahayna inoo fudaydiyo cibaadada aynu isagaa caabudayno asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu llah khayran sheekh mustafa xaaji ismaaciil muxaadaradaasi qayimka leh ee sheekhu uu noo soo jeediyey allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in uu miisaanka xasanaadkiisa ugu daro annagana uu naga dhigo kuwa hadalka intiisa wanaagsan maqla kuna camal fala haddii abaydma waxaanu u gudbi doonaa qaybtii su-aalaha su-aalaha sidii hore aanu idinku sheegnay mar kalena aan ku celin doonno waxa aan ku socon doonaa nidaamka ah in la hormariyo su-aalaha mowduuca khuseeya wixii kale ee fiqiga iyo umuuraha la xidhiirana loogu dibdhigo nadwooyinka su-aalihii u baahan in laga yara maarmi waayana aan soo gudbinno su-aalaha qaarkoodna ay u baahan yihiin in culimmada marka hore loo gudbiyo lagala tashado dabadeedna hadday ansixiyaan sidaas ay ku yimaadaan marka qaabkaasay ku socon doonaan insha allah su-aasha ugu horaysa saa'ilkan waxa uu leeyahay sheekhana waxaad sheegtay in nin tukanaya oo gaadh ah leeb lagu dhuftay dabadeedna aanu salaaddii ka bixin marka ma jirtaa xaalad qofka la kulmata ama la kulmaysa oo aan salaadda uusan uga baxaynin maadaama ninkani uu sunno tukanaya salaadiina uu ka bixi waayo iyadoo ay leeb iyo qaanso ku dhacayaan nebiguna aanu ku canaanan marka waxa ila tahay waxa uu doonayaa in loo yaro waadixiyo ma waxaa jirta xaalado aan bannaanayn in aan salaadda laga bixi karin bismi illahi raxmaan raxiim marka ay tahay salaadda iyo kabixisteeda weliba laga yaabo ninkani salaad sunnaa inuu tukanayay iskuma hayno yacni jaa-is inay tahay qofku inuu salaada goyn karo bale aba xaniife mooyaane culammada inta kale xataa qacinteedu inuu biduuni sabab daca hadduu qaciyo inaan dembi badani raacin bay qabaan baan rajaynaya eh, abu xaniifa qaba walaa tubtilu acmaalikum aayaadka intuu u deliishado sunnaha inta aanad bilaabin baad xorriyadda leedahay mar haddaad bilowdo inaad dhammayso ayay waajibkugu tahay laakiin waxaynu tusaale usoo qaadanay waxay ahayd qofkan isagu sida uu waxu qiimaynaya dhadhankay u lahayd waayo saxaabigii kaleba wuxuu weydiiyey war maxaad ii toosin weyde oo xataa haddaanu salaada ka baxaynin waa u bannaanayd inuu ishaara mufhima inuu sameeyo taabto toosiyo si unun u kiciyo ee waxaynu u soo qaadanun miaalka kani wuxuu ahaa in qofka kan qiimaha ay la joogtay inuu ilaahay shortaaga oo waxa kaloo dhamm inay kala fududaayeen tan marka masale jawaasa kama hadlayno jaais ma ahayd mise may ahayn taa ma hataynu u tilmaamaynay e waxaynu istidlaalayna waxay ahayd qofka shayga kani siduu qiimo ula lahaa iyo qalbigiisa siduu ugu weynaa iyo inta uu la leekaa inuu xataa geeriyoodaa inaanu u arkaynin wax weyn maadaama uu ilaahay subxaana wa tacaala hor ama ma goyn karaa mise ma goyn karo wuu goyn karay dhib maaha taas wallahu aclam saa waxa uu leeyahay sheekhana waxaa jirta in badideen aan ku fara dhudhuubannahay dhinaca adduunyada laakiin buu yidhi qur-aanka la akhrinayo xitaa mararka qaarkood ay dhacdo dadka in badan inaanay faatixada macnaheeda fahamsanayn maxay noqonaysaa cibaadadaasi qaar ka mid ah waxay necab yihiinba luqadda carabiga sababtuna waxaa weeye bay yidhaahdeen nimanka luqadda ku hadlaa waa ragga naga soo tarxiilay waddankooda marka qofku haddaanu fahmaynin caraf carbeedkii faatixadii xitaa uuna cibaadaysanayo cibaadadiisu maxay noqonaysa awalan lugada carbeed akhwatii fillah diintay ka mid waayo waa tii uu ku soo degay ilaahay kitaabkiisii iyo sunnadii nebigu calayh isalaatu wasalaam qofka muslimka ee raba rabbulcaalamiin wuxuu u sheegay inuu si fiican u fahmaano luqa carbeed buu ku qoray tarjamo kasta oo lagu sharxo asalku waa luqa carbeed luqaadkuna sidoodaba isma leekaadaan iskuma sar go-aan qofkii tarjumo uun inun ka shaqeeyey ama muxaawaleeye baa garan karaa luqaadka sidoodba differenska udhexeeya asalku markaasi wuxuu yahay carabi waa bashar basharka ka mid ah dad xun iyo dad way leeyihin carab baa ina soo fogaysayna waxbaha o dhanina soomaaliya ina soo fogaysay nin walba reerkoodii baa soo eriyaday markaynu runta isu sheegno taa iyada waxba dib ugu noqon maayo ayaa keenay meelaya oo laakiin waxaa quraan tilmaamaya waxay tahay carab luqadani kuma xidhne luqadani waa luqat اlqur'aan waa qofkii raba inuu ilaahay iyo rasuulkiisii wax dhaba ka fahmo wuu u baahan yahay inuu barto idan qof kastaoo muslima waa luqo islaam uu leeyahy carabi leedahay maanta maaha manay jirteenba haddaan islaamku jirin luqadan carbeed ee maanta joogta kun iyo afar boqoloo sannadood aan isbedelin luqaadka maanta dunida yaallo dhamme dhowr boqol sannadood ba isku soo wada bedeleen laakiin luqadan carbeed ee weli sidii wakhtigii nebi maxamed ahayd ah salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxa sidan ka dhigay waa islaamnimadan iyo diintan ay ku sugan tahay luqada carbeed dadka rasmiga ee si fiican u sharxayna xataa haddaad dib ugu noqoto mufasiriinta waaweyn iyo in badan aad baadho shuraax lxadiid iyo xataa culuumi luga mabay ahayn carab waa siibaweyhi midhan siibaweyhi dee carabba ma ahayn waa beershiin waxaasoo dhan iska soo dhaafo ninkii raba inuu ilaahay si dhaba ah ugu xidhma waa ku qasab inuu af carabi barto carab uma baranaya ilaahay dartii buu u baranaya iyo inuu islaamnimadiisa fahmo cibaadadana dhadhankeedu wuxuu qofku gartaa kow mowqifkanuu taaganyay meeshan markuu garto abcan waa wuu khushuuci karaa laakiin khushuucu wuxuu sii zaa'idaya qofku waxaanuu ku hadlayana marka uu garanayo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan aad ku leedahay aad kula hadlayso marka aad garanayso khushuucagu wuu sii saa'idaya laakiin qofka muslimka ah ma odhan karno isagoo caamiya ma khushuuci karo qof kastoo muslim oo gartay inuu ilaahay hor taagan yahy waa khushuuci karaa ama caamo ha ama caalim ha ahaade laakiin waxaa alla cabsigaaga iyo khushuucaaguu sii badan lahaa mar kastaoo waxaan aad ku hadlaysana aada la noosho aad si fiican u garanaysa wallahu aclam eh, saa'ilkanina waxa uu leeyahay waxaan ahay wiil yar oo labiyo toban jir oo dhallinyaro ah waxaanan jeclahay qur-aanka inaan xafido marka dariiqe ugu wanaagsan oo umuurtaasi aan u mari karaya wallahi waxaan odhan laha macallinka qur-aanka magaalada ka dhiga un inuu la xidhiidho isaga irshaadin doona insha allahu tacaala sida ugu fiican ee uu qofku qur-aanka u qaybi kari lahaa qur-aanka dee qaybistiisu laba hal ugu muhiimsan qofku inuu jadwal yowmiya yeesho oo ah wuxuu qaybayo isagoo ku salaynaya tamartiisu intay laagtay laba aayadood qaybtaya saddex qaybtaya afar qaybtaya shan qaybtaya qofba tamartiisu intay laagtay isagoo ku salaynaya iyo qofku inuu subac joogta a yeesho biduuni subac qur-aan ma hayn karaa maanta waad xifdiyi kartaa laakiin bil dabadeed buu lumaya sanad waad ku wada qaybi kartaa qur-aanka o dhan laakiin sanadka labaad buu kaa lumaya haddana idan waxaa lagu xejiyaana waxa weyaan qofku isagoo subac yeesha ciduu qur-aankan la xifdiyo ka dhegaysato ku dul akhriyo saas baa ugu fiican si qur-aan lagu xifdiyo haddaanu qofku yeelanin keligaa akhtaaduna way kugu badanaysaa caajiskuna wuu kugu tiro badanaya bini aadamku wuu isku daydaa wuu iseegtaa haddaad gruub yaro saddex afar shana noqotaan eh, xataa tashjiic baad helaysaa gruubinku khayr baa ku jira marka qofku inuu dad wax la qaybo in go-an maqdiradiisa isagoo ku xisaabtamaya dadku isku caqli maaha isku awood maaha isku xifdi maaha maqdiradiisa isagoo ku xisaabtamayaana intii uu qaybi karayo qura inuu qaado aanu waxba isku sii badinin sugac joogta aynu yeesho wallahu aclam weli su-aalihii dhallinyarada ayaynu ku dhex jirnaa saa'ilkan waxa uu leeyahay waxaan ahay wiil dhallinyaro ah oo aan xaas lahayn guurna aan weli awoodin himadaydiina ay badatay waxaanan ka baqayaa inaan sino ku dhaco marka maxaan umuurtaasi uga hortegi karaa xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yaa macshara shabaab man istaطaaca minkum ulbaa falyataزawaj nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam war dhallinyaroy ninkii guursan karo guurso guur awooda guur awoodkuna dee sida dad badani u fakerayaan maaha yacnii dayuurad la raaca iyo doon laysku mashxaradiyo iyo sanadka ka dambeeyana laysfuro kaasi guurna kuu noqon maayo guurka asalkii waa dee inan iyo inan ogol inay ilaahay sharcigiisa ku dhaqmaan inay hoy u wada hoydaan waxaana guurka adkaynaya runtii wax badan oo kaljar ka mid ah aan diinta ka mid ahayn asliyan dadka waalidkaa ah waxaan odhan lahaa rag iyo dumar kaa doontaba dhal eh in guurka la fudaydiyo la sahlo ayaa roon ilmahana inaad jaamacad ka bixiso inaad dembiga ka ilaalisa ka roon waxaa laga yaaba waalidku inuu ku dadaalayo ilmihiisa haddii laydhaha jaamacadda afar kunoo dollar buu u baahan yahay inuu sanad dakhtarnimo a barto inuu afartan kun dollar bixiyo laakiin haddii laydhaha war inankii meel khatar ku jiraaye laba kunoo dollar buu baahayay inuu guursado inuu isyarana waxaan odhan lahaa guurku waa nisfu diin ee in loo fudaydiyo dadka dhallinyarada ah rag iyo dumarba in loo fudaydiyo waalidkuna ay isku dayaan inay kaalmeeyaan mujtamaca dhexdiisu ay isku dayaan inay kaalmeeyaan ee wax allaaliya wixii musawaqaat ee fudaydin kara guur oo dhan in la sameeyo qadiyadda cagsigaana in la yska ilaaliyo oo dadka waxaan odhan lahaa weliba dhallinyarada ah koos koors in la siiyo intaanu guursanin insaanku wax kasta uu qabanayo haddii iminka shaqo yar lagu diro waxa lagu odhanaya kuush baad gelaysaa toban casho ama afariyo toban casho ama wuxuun waayo ma jirto shaqo qofka bini aadamka la ydha adigu iska tajribe uuna wixii kaaga soo baxa ku wad gurigu waa mas-uuliyaadka ugu waaweyn saa daraaddeed dhallinyaradana waxaan ku talin lahaa dadka waaweyn ama mujtamaca muslimka ama masaajidda ama caynka kani wax laga xishooda maaha in koors la siiyo reer sida loo sameeyo ah waayo inta badan dadka waxaan arkay waliba gaar ahaan soomaalida meelaha guurku iyo carabtaba meelaha guurka la adkeeyeyna dadka guursadaa yar laakiin markuu mar guursado waxa laga yaaba inu iska hayo marka waa dhib jirto in la fudaydiyaabay meelaha guurka la fudaydiyena waxaan arkay dadkaoo dhallinyarado lagama yaabo dumarka inay saa shacdharhka u kala bedelaan iska uun maantana guurso saa dambana fur doraadna guurso maalin kalena mid kale guurso labadaa midna ma qurux badnaa cillada ugu weynna waxaan u malaynayaa inay tahay malaa dadkan guurka raba ee wiil iyo gabadhaba oo aan la siinin aqoontii ku fillayd ee guri lagu maamuli lahaa waayo guri in la maamula waa wax weyn waa mas-uuliyad aad u weyn waana meesha mas-uuliyadduba ka bilaabanto cidda guri ka adkaatay maamulkeedu bulshadana waxbuu u qaban karaa waayo guri xaas joogoo caruuri joogto kani joogto qofka maamuli kara waa qof mas-uuliyad qaadi kara intaasoo qofka guriga uu ku hayo qofka u cadaalad samayn kare ilaalin kare dhaqi kare waa qof nooc min almas-uuliya qaadi kara idan waxay ahayd in loo dareemo in qofkan yarna la siiyo qaab uu guurka kanuu samayn laha dhallinyarada wixii intaa dabadeed awoodi kari waaya de taladan siin lahaa waxa weeyaan taladii nebigu bixiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kow wuxuu nebigu yidhi facalaykum bisawm fa inna lahu ijaar sooma soomku wuxuu abuuraa buu nebigu leeyay alayh isalaatu wasalaam qofku inuu baahidiisa ku guto yacnii qofku dheragta badan iyo fikradda badan ayaa keena baahidan badan qofku haddii uu helo enerjiga meeluu ku bixiyo ama marka horeba uu yareeyo waxa yaraada doonista baahida dumarkaa yaraata rag iyo dumarba miduu doonaha noqde idan laba shayba waa muhim qofku inuu helo marka hore enerjigan badan inuu iska yareeyo waxa keenayo inuu soomo soontu waxa keena waxaa kaloo iyana la mida bay leenahay tafriiqa enerjiga si uu u faaruqiyo inuu sameeyo maalan qofku hadduu cayaar samaysto jimnistiks caadiya ama wax caadiya ah, haddaad cayaar cayaarto kubad caadiya ah, haddaad cayaarto ninka maalintii kubad soo cayaaray xataa hadduu xaas leeyahay habeenkii wuu isduuduubaa un waayo uu soo daalay almost yani markaa qofku hadduu sameeyo istifraaqi taaqa taaqada qaabuu isaga saara hadduu sameeyo waa nawcun maa waa qaabuu u noolaan karaya marka waxaan kula talin lahaa ninka dhallinyarada ah ee aan awoodi karin inuu guursado inuu sameeyo koow soonkiisa inuu badiyo istifraaqu taaqa wixii kale uu ku samayn karaya inuu ku sameeyo meelaha khayrka iyo cibaadada lagu hayana inuu bato yacni waxbaa jira isaaran qofka bini aadamka ku sameeya haddaad meelaha fitanku joogaan iyo nagaa qaaqaawan iyo aflaamta iyo waxan haddaad dee ku badato xasuustooday kugu badinaysaa laakiin haddaad masaajid iyo meelaha lagu cibaadaysta iyo meelaada kubadska ka soo cayaar meelaha haddaad joogjoogto waxaa kaa yaraanayaba xasuustiisiiba shayga kan wuu kaa yaraanaya markaa noocu qofku wuu dhowrsanaan kara ayay noqon kartaa wallahu aclam saa'ilkani waxa uu leeyahay oohintu ma arrin la iska doondoonaa mise waa arrin la kasbado oo eebba cidduu doono uu siiyo sidee buuse qofku ku kasban karaa in indhihiisu alla darti ay u ilmeeyaan alaslu qofkii meeshan uu istaagaya fahma iyo ciddan uu la hadlayaa rag ninka u adag hadduu yahay uu ilmaynaya qofka si fiican u garta cidduu la hadlayo rabbulcarsh inuu la hadlayo uu hortaagayo ama baryo ama wax weydiisanayo waxyaabaha keenaa qaswat alqalbigana qofku da inuu iska ilaaliyo faqasad quluubuhum kuwa ilaahay ku tilmaamaya inaad ka mid noqonin fa hiya kalxijaara wa ashaddu qaswa qalbi engaga wax badan baa keenoo macaasida ka mid oo yacnii taacayarida ka mid oo waxyaaba badanoo qalbi engaga keenaa keena jira qofka muslimkii hadduu waxaan qalbiga engejiyana iska yareeyo ilaahay cibaadadiisana ku badato in allahu tacaala waa ka iman doontaa dee xadiid baana filaya inuu ahaa fain lam tabku fatabaaku haddee aad ooyi kari weydo xataa qofku hadduu iska oohiyana mushkilad badan maaha laakiin isagoo aan riyaa isaga ohinaynin meelaha dadka intuu yimaado un dee sodhan ha la yidhaahdo wallaahi wadaadee bal waa khushuucsan yahi ama ilma ka dareeraysa aanay ahayn dee ilaahay dartii uu tabaakiga keligiis ka samaysanayo laa ba'sa wallahu aclam eh, saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan joogaa magaalo aada soomaali khariban oo fara badan ay degan yihiin waxaanan ku qarka u saarnahay in ay jiitaan marka maxaad igula talinaysaa ama islaaxi ama iskaga tag waa labada midu dad qof wax dheer tahay oo walaalada ayoo cadaab ku sii ordaya aad aragto inaad ka naxdaaba habboon oo aad dadkan maxaad yeeli lahayd dad arkayso qof gubanaya yani imka adigo halkaa iska taagan haddaad arki lahayd qof gubanaya oo dab ku holcaya maxaad samayn lahayd yani qof balo idhaga madiba involuntarily isagoaan isogeyn unbu ku carari lahawn ama busto ku dariyayo saaad u bakhtayn lahayd unbaad ka fekeri lahayd ahlilmacsiya waa dad ololaya oo weliba olole aad u khatara ololaya qof ilaahay cadaabkiisii ku ordaya iyo naar alla shiday balow hadhay ma jirto idan haddaad bakhtiin karayso bakhtii oo u dadaal si uunu raadayn karayso adigu la hadashaya cid kaleo wanaag u sheegta u keentaya cajlad u keentaya wax qofkan qalbigiisa jilciya u keentaya haddaad wax ka bedeli karaysa ka bedel haddaad taa awoodi kari weydo yay ku fitnayna iskaga gur oo meel dad wanaagsani joogaan nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii boqolka dilee toobad keenay waxa uu tilmaamayey iskaga tag buu ku yidhi xadiidku tuuladan iskaga tag dad xun baa jooga oo waxaad qabataa maxay magaalo kale uu tilmaamay qoom saalixiinaa joogee idan environmentka qofka ama wuu kaalmeeya ama meel daran buu ka tuuraa haddii environmentkaasi uu kugu xumaaday waxna aad ka bedeli kari weyday dee ka guur oo waxaa laga yaabaa hayna odhanin dee guuristu waa igu dhib waayo soomaaliyaynu ka soo yacnay ilaa halkaa beriis guuristii baa keentay marka inaad diin u guurto oo tuuladaa weliba meel fog qaban mayside sudan dacalladeeda inaad u kala guurtaa waa dhibaato iyo guraan la helaynin midhkaana hay sheegin wallahu aclam saa'ilkani waxa uu leeyahay aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi waqul rabbi zidnii cilma cilmigaasi sheekhow kee loola jeedaa ee rabbi la weydiisanayo ma mid adduunyaa mise waa mid aakhiro horta sideedaba marka hore cilmi waxbuu wada taraa intiisa ugu badan xataa saxaradii fircoon sixirkii ay garanayeen wuxuu keenay maxay inay dad ka hor islaamaan oo ay gartaan nebi muuse waxaanu wadaa inaanu ahayn maxay sixir inaanu ahayn laakiin dee cilmigu ma sinna waanu kala anfac badayn idinku markaa cilmiga qiimaynaysaan maxaa ku qiimaysaan gaar ahaan ardada jaamacadda dhigata cilmiga maxaa lagu qiimeeyaa marketka miyaanu cayn ahayn cilmigu marketku ku qiimaysan yahay maalan haddii jaamacadda markaa tagto lagu idhaahdo accountingkaa suuq badan maanta lahoo ninka account ka soo baxa accounting soo qaataa eh, afar kun oo dollar buu bishii qaadanaya dadku wada accounting may geli lahayn socaka maaha haddii la yidhaahdo maanta waxaa combuter syniska aad u qaaliyo marka uu dhammaado eh, judhiiba shirkaadka waaweyn oo dhan baa kuu baahano way ku qaadanayaana combuter synice buu gelaya idan cilmigu cilminimo dadku uma bartaan waay ku valuegiisa waxay ku qiimeeyaan maxay marketka wuxuu ka leeyahy iyo siduu ka yahay bay ku qiimeeyaan aqoon waxaa u qaalisan tawxiidka waayo valuegay leedaan wax la hijirin inaad naar kaga badbaado oo janno ku hesho oo adduunkana noloshaadu ay straight noqoto oo aad toosto aqoon ka ballaadhani ma jirto yacnii adduunka waxa yaaloo dhan aqoona haddaad barato dunidan ma wada yeelanaysa amaad umalaynaysa qof dunidan keligii lihi miyuu jiraa waa maya laakiin tawxiidka haddaad si rasmiga ah ula timaaddo ka ugu boos yar jannada oo ah qofka ugu dambeeya ee naarta ka soo baxa xadiiduuljahanamiyiin muxuu nebigu ku sheegaya calayh isalaatu wasalaam waa isagoo dhuxul yaroo dhuxuloobay baa la soo qaadaa maa ilxayaa baa la geliya waa la nooleeyaa dabeetana waxaa la yidhaahdaa tamani wax qabso jannada gal baa la yidhaahdaa wuxuu moodaa markaa inay mal'a tahay inay buuxdo ilaahay waa buuxda awa tabxaku bi ya rabbi ayuu xadiidku tilmaamayay ilaah miyaad igu cayaa miyaad igu qoslaysaa yacnii jannadiiba wuxuu isleeyay dee dadkii kaa horreeyo dhan baa galay oo markaa booskama bannaana waxaa lagu yidhahdaa tamani wax qabso akhiiran waxaa lagu yidhahdaa waxaad leedahay adduunkii aad ka timi iyo tobanlaabkii buu alla ku yidhahaa subxaana wa tacaala ninka janno ugu boos yari muxuu leeyahy markaa adduunka dhammaantii kan lixda bilyaneed eh, bashari ay isku haystaan maanta isagoo iska dhan oo haddana la tobanlaabay waa ka ugu booska yar leh idan cilmiga intaa lagu helo iyo cilmiga stockholm oo qura ku heshay yama qaalisan yani haddaad cilmi firfircoonoo tiro badanoo barato lagu yidhahdo stockholmba oo sideedaa baad iska leedahay iyo marka lagu yidhahdo dunida tan tobanlaabkeed baad leedahay labadan cilmi badan marka waxaan u malaynayaa su-aasha tan inaad iweydiinaynin maanta kadib cilmiga lalahaa barakeebuyi aqooni saas unbay ku qiimaysantahe waxay tarto ayay ku qiimaysantahy aqoonna waxaa ugu fiican aqoonta ilaahay la barto subxaana wa tacaala wallahu aclam saa'ilkani waxa uu leeyahay xilliyada qaarkood waxaa dhacda inaan laga gaarin salaadaha sunnaha in la tukado waa kuwa raatibka ah marka ma tukan karaa markii kale aan dooneen waqti u helo anu waxaan ku odhan lahaa wakhtigii nebigu yidhi tuko tuko wallahu aclam eh, waxaan kusoo gebagabayn doonaa hadduu abeedmo codsiyo fara badan oo naga soo gaaray dadka halkan jooga iyo dadweyne fara badan oo iyaguna ka dhagaysanaya dhinaca internetka khaasatan gabadha la yidhaahdo umu ibraahim oo si gaara u soo codsatay in ay dan gaara leedahay loona soo duceeyo iyo dhammaan waraaqahan faraha badan oo iyaguna sheegaya eh, in dadka soo qora ay leeyihiin adduunye jacayl baa ilaahay nagu imtixaamay marka waxaan rabnaa in naloo soo duceeyo intaasaan kusoo gabagabaynaynaa sheikhana aan insha allah siin doona